hada kan kitaab alxamdulilahi alang macdiya shay tacaala alla saray lang macdiya wa shukrihi baab kitaab shukrihi shukrilahi tacaala ilahin shukriyo shayan kitaabey hada kan kitaab alxamdulilahi tacaala ilahay macdintis kitaabkeed waay wa shukrihi kitaab shukrihi shukrilahi alan shukriyo shay kitaab sha waay baab wujuubi shukri shukri waajibo sha ilahay lan shukriyo nicmadi kasi alan shukri waajibowkeediyen baabay qaala lahu tacaala ilahay may ka golay fadkuro husa ni ani husa yani adkur anin husay kum isinsun husay washkuru shukriya li anin shukriya walaa takfuru inkufridan ni anin kakufride qaala lahu tacaala ilahay may ka golay fadkuru husa ni ani husa adkur ana anin husay kum isinsun husay washkuru shukriya li anin shukriya nicmadi anasinsi in shukriya yani walaa takfuru inkufridan ni anin kakufride kalka washkuru taaso baab shukr baabu wujubi shukri shukri waajibow shay taasa tusiye yani waa kisaas way qaala lahu tacaala ilahi walaa takfuruni inka kufriden qaala lahu ta qaala lahu tacaala ilahay may ka golay lain shakartum laazidanakum lawalahi lacizati wajalaaliya kadhaarade in shakartum hadii shukridano an in shukridaan laazidana kordhiyay oo kordhiyay kum isinsin kordhiyay nicmadeesin kordhiyay wa lacizati wajalaali sharafnimada iyo neo caziiznimada iyo jalaalkeeka dhaaraday alla subxaana wataala dhaarday allaamu tawbiyatun lilqasam wa lacizati wajalaaliya ka dhaaraday in shakartum hadii shukridaan laazidana kordhiya oo kordhiya kumisinsin kordhiya wa waqaala allahu tacaala taasum anaa shukrigo may bua nicmad ilaahay alka kordhiisade may larey yani waa kay saydulmafkuudi wagaydulmawjuudi ashukru may larey sayd lmawjudi wa sayd lmafkudi yani shayga mawjudka ho nicmad ilahay kasi hadagadakarheebdaas may bu alxamdulilahi wa may kale hadan alxamdulilah taas ilahay insugriyaas aha shay oo mafkud adwaisanahti kana kugaaradawn alxamdulilah la sayd lmawj yani wa ka yani sayd lmawjudi wa sayd lmafkudi lera sugro shay oo mawjude yani mawjude hadagalkiradaw nicmad ka kasi sikin kutabna maylbanya shukrinilakoy nilakoy shukridana gool afkalaka goolo ilaahay lan shukri nagadaas afcaalo nagadaas eh, ilaahay nicmada kin cuntum untun hubna e kaamil e kasiyey saas kasi wali ilahay kafari wali koreebi kureebtoonat shukri iyana nagadaas jawaarixdii hubnaadi ilahay meeli nicmadi kinsi meeli lankasir galay lang adeegsad indoo meeli lankasir galay kheerka kafiirsad danya meeli kheereeda yani nga isticmaal luga meel kheerenka dareersa hubnaagika ilahay meelinkatargalilay meelkalankabini shukrigi nagadaas afcaal oo ficilka aho eh gool oo goolka eh, alxamdulilah nagadaas kolkin shaygii koomaganaayina kan lakinida umaylay waha alxamdulilah shukrigaaso kan mawjuudka eh, kan koomagna kaaso lakugaarday shukrigaas yani waa kay gayd lmawjuudi wasay wasayd lmafduudi wa lain shakartum hadi in shukrida kordhiyay kordhiyay kumisinsiin kordhiye waqaala lahu tacaala ilaahay may ka goolay waqul ilxamdu wakul dhe nabiy llahi muxamed o alxamdu macadillahi aliyama hasamila sugnaadi waqaala lahu tacaala ilahay may ka gooley waakhiru dacwaahum dacwa lmu'miniina mu'miniinta toogdiyo taamdamboyta an ilxamdu ay alxamdu xamdu lilahi ilahay mahadin sugnaadi waayo allahas oo rabi lcaalamiina maliki lcaalamiina caalaminta maaligoodane waakhiru dacwaahum dacwa lmu'miniina mu'miniinta toogdiyo tan onay undamboy an ilxamdu ay alxamdu xamdu lilahi ilahay xamdon sugnaadi waayo oo dadka muminiinta janada ka jiran oo tuugtiyo taqandamboytamay bu aha an alxamdu lilahi rabi alcaalamiina taaso an ilamdu ay alamdu xamdu lilahi ilahi amdu sugnaadi allahaaso rabi alcaalamiina maliki lcaalamiina caalamiinta maaligoodan waan abi hurayrata radi allahu tacaala canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam utiya nabiy nabag yelansheni laylata layladii usriya bi binabiy nabag la dheelmiya bigadahayn lam emelansheni gadaxen kaas min kamrin kamre wa wa min labanin ane fanadara nabiy nabag daymooda ilayhima ila lgadaxayni lamadi emela fili faakada nabiy gaadi labana wantiya gaadi faqala jibril sala الlahu alayhi wasalam jibril may ka goole alxamdu lilah aliya mahade aladi allah aso hadaahu ala hanuuniye ka lilfidrati diinta ki hanuuni law akadta nabiy llahi maxamed oo gaado fatay alkamra ina alkamri kamrada weelshe kamrada gaado fadi gawad umatuka lagawad umatuka umadaabadi o fadi waay rawa muslim muslim waxdisna weriyey وan abi hurayrata radi allahu taala canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam utiya huwa nabag yalanshaani laylata layladi usriya bi binabi nabalideenmiya bigadaxayni lama emelanshani kadaxeenkaasoo min kamrin kamre wa labanin wa min labanin eh amin rasuulka lageelmiyaay todobada samaawaat ilaafo yani sidrat lmuntaha ilaa xaytu sha allahu langeelmiyaay rasuulka iyo may lansheena lamuweela lansheeni weelko kamre ka jartiyo emeelko oo caana ka jarto lansheeni fanadara nabiy nabo daymoodi ilayhima ilal kadaxayni lamadi emeel iyo daymoodi ed fa akada nabiy nabo gaadi alabana wantiya gaaditi wantuka jartiya gaadi a faqala jibril sala allahu alayhi wasalam jibril ma erey mucalimshay rasul mucalimshay ma erey alxamdu maxadilah ilahi maxadkaamileleh aladi allahaasoo hadaahu allah nuniyay kaad ka hanuuni lilfidrati lilislaami islaamka ki hanuuni law akadta ada kaada faday nabilahi muxamado alkamra kamra kaada fadi weel kamraka jarta kaada fadi wa awad umatuka lagawad umatuka umutabaadiyo ufadi waay hadda laakin yani mabado lilfidrati lilislaami walistigaamati lagawad umatuka lalalad umatuka umada dhumu fadiy daabadi o fadi dhumu fadiwa hadda laakin madhumaasrawa muslim muslim adis wuriyey alxamdu lilahi taasay baab meel adis ninka waafaga wa canhu an abi hurayrata radi allahu taala anhu rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulka may ka goolay kulu amrin amarkas amarkaasoo dibaalin xaalan saaxiba di shanin waahmiyatin amar kasto ahamiyad leho qiimo leho xaalan saaxibe laa yubda fihi fi lmri amarka fi shay alxamdu lilahi alxamdu lilahi lam bilaahn fahu amarka sugi atbac ki gong iyo haade xadiiun xasanon xadiiska may ba an rasuuli lahi sala lahu alay salam abi hurera lakuriyey qaala rasuulka nika gooli kulo amrin amarka amarkas amarkaasoo bi baalin fi sha'nin waahamiyatin amar kasto sha'ni iyo ahamiyadan saaxibe laa yubda lan bilawna fihi fi lmri amarka kisha bilamdu lilahi alxamdu lilahi lanku bilawn amarku amarkusi akdacu ki gong yahaade taasu mana shay kasta od bilaawaas hadal bilaawas alxamdu lilahi kabilawsalan baan wal kasta od bilaawasob alxamdu lilah kitaab o bilaawas alxamdu lilah oob khudba kiyaas alxamdu lilah meer kasob alxamdu lilah lakabilaw amarkaasoy may nagde amar taame nagde lili ama hadii alxamdu lilah lankabilawna maha amar akdac ho taaman hayne nafcishay yariya nagdew kalkun saasa waajib alxamdulilah ini ler yani ilahay lin shukri alxamdulilah ler taasa xadiidka tusiyay xadiidun hada xadiidun hasanan waay rawa mayure xadiidka abu daawud wagayr ayr abi daawud وan abi musa alashcariy radi alahu taala canhu ana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam qaala rasuulka may ka golay idaa maata walad lcabdi adoon unugshay hadii geeriyoodo qaala lahu tacaala ilahay may ka golay limalaaikati malaaikati lah alla malaaigtis may ngare yani gabaltum agabaltum walad cabdi adoonka nogshay goblotana fayaquluna malaaigtimera nacam fayaqul lahu tabaaraka watacaala ilahay meeray qabadtum agabadtum goblotana samarata fuaadihi fuaadi lcabdi adoonkay yani waa kay galbishay miraashe goblotana fayaquluna malaaigdi nacam fayaqul lahu tabaaraka watacaala ilahay meeray maada gaala cabdi adoonkay may kagooli marki adoon nogshay goblooteen fayaquluna malaaigtimeeraan hadii usa saa sameeyad xamida huwa cabdiga maxdiyay ka ilaah adikin maxdi wastarjaca huwa cabdig ina lilhaysi qaala ina lilahi wa ina ilayhi raajicuuna wayriyodon fayaqul lahu tacaala ilahay maykagoley ogno dhisa licabdi odonka dhisa baytan dhisa beedkaso fi ljana wasamuu magacawahu beedka bayt alxamd inka magacawa rawaahu tirmidiy waqala xadiisun xasanun waan abi musa alashcri radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulka may kagole idaa maata walad lcabdi odoon ologsi hadi geeriyoodo migl bilan wala adog ologsi hadi geeriyoodo qala allahu tacaala tabaaraka watacaala ilahi may ka kagolay limalaaikati malaaikati illaahi halu soo ogiya malaaigta man eray malaaigti oo moodka yani yani moodka gobloodeen ruuxa gobloodeen man eray gabaltum aliflistitama macduufe gabaltum agabaltum goblootena walada cabdi odoonkay onogsay goblootena fayaquluna ma eraana nacamha goblooni fayaqul lahu tacaala ilahi may ka kagolay gabaltum agabaltum goblootena samrata fuaadi fuaadi cabdi odoonkay yani waa kay galbishay galbagaas miraa sheego lootena fayaquluna malaaigtimern nacama fayaqul lahu tacaala ma meeray maada qaala cabdii odoonkay ma eri marki goblooteen nashay may ka gooliy ing maxdiya misade fayaquluna maran malaaigti xamida huwa cabdiga maxdiya kaadi ing maxdi ilahiy mahadle usi onognkotun isiisadi hadin usi oo nagsadi onodhomb ilahay ana le ilahay nagdaan eri xamida huwa cabdigi maxdiya kaadi ing maxdi wastarjaca huwa cabdigi ina lilihaysadi hey gaala cabdigi mere ina lilahi wa ina ilayhi raajicuna wayr taasala bahanyaho masiiba wa ka gobs alxamdulilah ilaahiya mahadle kowtun usisi sidi ilaahiya ka mahadle haduna si onag sidi ilahay mahadakaley taasano ina lilahi fayaqul lahu tacaala ilahay may ka gooley hadii adoonka saasbi inkinkaansanya ini rabi lay boogiya yani ilahay bang maxdiya ani bing maxdiyahayo odoon shay goblood ing maxdiyahay odoonkay odoon faylwaa ibnu dhisa ibnu dhisa odoonkay baytan gurun dhisa fi ljana jina daadiya guronka dhisa waay wasamuu magacawahu beedkasoy kamagacawa bayt alxamdi macdinti gurusha kamagacawa rawa ma yuri xadiidka tirmidi wagala tirmidi mari xadiiun hada xadiiun waay xadiidkaasoo xasanun darjadiisa sang waan anasin radi allahu taala anhu gaala anas may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulka may ka golay in allaha taala ilahy la yarlahu ilahi raadla nagde an lcabdi adonshayka raadla nagde cabdigaasoo yaakulu amaw alaklata amis amaw fayacmadu maxdiyaw yani cabdigi allaha taala alayha ala aklatinkamacdiya wayashrabu cabdigi dhamaw asharbata dhamaw dhamaw fayacmadu cabdigi allaha taala alayha ala sharbatin kamacdiya taasa ilahay karalanagda waay oo ilahay religis balkadeere alxamdulilah tas in allaha taala ilahy layarlaa huwa ilahay raalanagde yani lcabdi adoon heshe karaalanagde cabdigaas oo yaakul huwa cabdiga amaw alaklata amis amaw fayaxmadu huwa cabdigi macdiyaw yani hu allaha taala ilahi macdiyo alayha cala laklati kuuskisaam ilahi kamacdiyo wayasrab lcabd adoonki dhamaayo asharbata halmar dhamaw dhamaw halmar bii ka badaayo rees fayaxmadu macdiya hu allaha taala fayaxmadu huwa cabdigi hu allaha taala ilahi macdiya alayha cala sharbati dhamawkiisa dham ilahi kamacdiya daasa ilahay kakaraadla nagday waay fadil ilahi lkadeere alxamdulilah rees sawama yura adeskana muslimun imaam muslim iyo wuri kitaab salaati saliyan kitaabeeye cala rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulka korsheeli kasaliya baab lmri amar iyo ambaabay bisalaati sala lisamraw alayhi cala rasuli rasul korsheeli kasaliya lisamraw wa fadliha fadli salaati salagaasoy fadlishe iyo ambaabay wa bacla siyaiha wa bacli siyaiha siiyaalka oo salaga badinyin baclo kumide baab lmri hada kan baab lmri samraw iyo ambaabay bisalaati sala lisamraw alayhi cala rasuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulka korsheeli kasaliya lisamr wafadliha baabu fadliha fadli salaadi salaadiyeede fadlisheeye baabey wa bacli siyaiha wa baabu bacli siyaiha siyai salaati salaado rasuulka lakasaliya sala lahu alayhi wasalam siigiyaalshe baclo kumide siya siikatin lajamiye siya siigiyaalo lakajamiyo siigiyaal badanyina siigaal rasuulka lakasaliya baclo kumidena ishaare waley musanif taasu qaala allahu tacaala ilahay may ka gooley in allaha tacaala ilahay iwa malaaikatahu malaa'ikat allahi ala malaaigdiis yusaluna may baonayo kasaliyaayan cala nabiyi naba korshay kasaliyaayan sala allahu alayhi wasalam ya ayuha aladina aamanu kuwi ali naba rumaayeno saluu saliya alayhi cala nabiy nabo korshay kasaliya amarkii koy wasalimuu salaama tasliima salaam salaama haddi naftiya balkamarahay waanshumeta saluu saliya alayhi cala nabiyi nabo korshay kasaliya wasalimuu salaama tasliima salaam salaama wa yani saaso in allaha tacaala ilahy وamalaaikata malaaikata lah yusaluna way oo yani may habilaawe rasuulka kasaliyooshay sala الlahu alayhi wasalam alla subxaana watacaala fadilaya kasali malaaigtisna kahiji isina muminiinta sin isina kasaliyalilay kal amar yani salutas amr lwujubu amar oo wujub hadi roog rasuulka lankasalina sala الlahu alayhi wasalam salaadiba ma ansaxaaso salaadi marki roog waajib waay meelo kalena sadeew culamada kolkan reeg iska khilaafa meelo kale markila roog waajib miya mise suno culamada qaar may leyna meelba rasuulka magaashay sala allahu alayhi wasalam lakagaado lakasali waajib culamo qaar saasale qaarna may leyna suno yani saas oo kale leyin ada kolku marba rasuulka magaashay qaado sala allahu alayhi wasalam ininka salidu kitaabka horten yaalo oo xadiiska naftis fiiri marki la goraw marki la akriya fiiri yani waa kay marba rasuul magaashay lagaado fi kuli xadiisin may hortisiya saliyaal masalan ahay an abi hurayraa radi alahu taala canhu ana nabiya sala lahu alayhi wasalam wako kitaab lanki qoraay hadisan qoraay markoonuma kutawa markoona meel maamo saasu adina kolku markasa deegas waan shumaskuadas anahu yani wa kay an cabdillaahi samica dheegi rasuul allahi adheegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halku golaw iya dheegi man sallaa lanki saliyo yeri rasuulka sala allahu alayhi wasalam calaya ana korkay ka salaatan salaad halinto ana korkay ka sala allahu ilahay ang naxariistay caleyhi alaa man mankaas korshe ilahay ang bisababiha sababi salaati salaadas ani sali sababkeed cashran tumantook iya ilahay ang wa oo raxmad ilaahay deere lakadeere rasuulka salishay sala allahu alayhi wasalam man sallaa lanki saliyo calayhana korkay saliyo salaatan salaad haniinto isali sala allahu ilahay ang naxariiste mana salaga yani hoob ilahay shekako ilahay iya kasali leer ilahay naxariisiyo o yani waa kay saaso oo bin aadam hoobkiisa bin aadam salishayna ducaawo ducaaon ilahay isugano ilah naxariis elaan ducaawo yani waa malaaigdana makfiro malaa'iga kisali hoob deron makfirikin dalabtiiwana man sala lanki saliyo calaya korkay salaatan saliyo salaad harinto kasaliyo sala allahu ilahi naxariis aleyh alaman biha bisababiha sababi salaati salaadasan isali sababshe iyo ilahay inka naxariise eh, ajran tumun fadiiladiisalagi rasulka kasaliyahay fadiiladiiy masalan rawaa muslim muslim iya adis wuriyey oo ad walgoraason kadalika oo walgoraaso rasuulka magaasha borto sala allahu alayhi wasalam kadartalay mana yani malfududhaysada lakadaraly ay wasalam aadaab may jarte markii onayo axaadiista la akriya kutubo oo aadaab eho eh, mustalixulxadiis eelaw iya jiran gaarka walan goraw si walan goraw iyo axaadiista marki lakusheekoya iyo ku kusheekoya dan saxaabi eh, ho magaashi lakaadmaylere radia allahu tacaala canhu kusi awshay hooba muslim imayliley radia alahu taala canhuma oob siraysayn radia alahu canhu oob lankan saxaabin hayne taabiciin iyo atbaacu taabiciin dadkaasin raximahum llahu raxima allahu fulanan hibil alang nalisalilmana kalku saasu rasuulka oo magaasha lakaadon sala allahu alayhi wasalam alla subxaana watacaala magaasha o lakaadon caza wajala mis ahay tabaaraka watacaala iyo jala jalaaluhu iyo walalka dareeyeen taasu aadaabta saasaiin koln howal goraason kadalika salagii taam weelilay hataa mal gaabi karo o xuruf rams walleraayo xuruf naxta leraw oo xuruf la koraa jarto oo walaan ah oo kale iyo wal saas oo kale mar weelo koro lilay mala gaabi kor sala allahu alayhi wasalam ersalay wasalam hadda salagana yani isubaninkeena doona ibrahimiya ka afdal eh oo lahagaabiyo sudanta ninkiyaala kitaabay oo dhan silay koraa sala allahu alayhi wasalam walagaabi waako taasien binaawtalay manasiqoyen anahu samica deegi anahu yani wa kay cabdullaahi binu camrin radia allahu taala rawahu muslim hadiskaas وan iبni mascوudi رadi aلlahu taعala anhu cabdالlahi بn mascوud may lauriyey ana rasuul الlahi sala الlahu عlyه وasalam qaala rasuulka may kagolay owl الnaasi yani dadka kan onayan kadhawaash badan aqrabuhum aqrab الnaas wa dadka kan kadhawaash badan biya an hayn dhawaash badan yوم القiyamati fi yوم القiyamati قiyama maalinteed aktarhm aktar الnaasi dadka anka badan inka badan waay calaya korka inka badnaash badan salaatan min salaati وsalam owl الnaasi aqrab الnaasi qala rasuulka sala الlahu عlyه وasalam ere may ahay awla naasi aqrab naasi dadka haanka dhawaash badan bian hainka dhawaash badan mansilatan min mansila yawma alqiyaama qiyaama maalinteed mansilka hainka dhawaash badan aktaruhum aktaru naasi dadka haanka badnaash badan waay haanka badan waay calaya korka inka badan salaata min salaatin salag haan salaga eedan badiyaayan haanasa qiyaama hain dhaw yani qiyaama dilideed mansilka hain dhaw ari sala allahu alayhi wasalam rawaama yulay xadiidka tirmidi wakala tirmid mare xadiidun hada xadiidun xadiidkaas oo xasanun xasan waay saas daraadiye rees rasuulka lakasali ma inka badan hadi leri muadiiinta muadiiinta inka badan aleri rasuulka lakasali sala lahu alayhi wasalam ay inka badan hoo dher muadiiinta wa may weli fi kuli xadiiin qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam sa leeraay mana marba leero qaala rasuul lahi sala lahu alayh wasalam markastan kasaliyaaya kolka muadiiinta sala inka badan aleri oo rasuulka saliyaaya may weli xadii fi kuli xadiiin rasul magashila gaade oob hakaadon kasaliyaaya mana rawahu tirmidiy tirmidiy wa xadiis uriyey waqala tirmidi me xadiiun hada xadiisun xasan darjisan وacan ws bni wsin radi alahu tacaala canhu qaala may kagoolay os qaala rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulki may kagoolay ina min afdali ayaamikom ayaamtintan anfala badan may kumid aha ywma aljumcati jima maalinteedya kumide faktiruu badiya calaya korkay badiya min asalaati salla badiya fihi fi ywmi ljumcati badiya may weeli rasuulka ciloy wala maalintaas dambadiya may jirta eray may weelay fa ina salaatakum salaadin yani macruudatun tila bandhika calaya korkay lin bandhike faqal wasaabta meren ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisiyo wakayfa sidee ba tucradu salaatuna salaadana lakinka bandhika calayka korka walhaal kad aramta ada baaliyowtay adoo baaliyowtay oo sirta haatay ramima laf burbur e haatise onayo yani lakinka bandhike weran qala nabiyu kan yaqul nabiyu qala qala os qala oson os may ka gooley yaqul nabiyuna maya yani wa ka qaala nabiy qala nabiyuna may ka gooley yaqul bnu aadam ibnu aadam may kagoolay balayta baaliyo yeeraw qaala nabiyu naw may kagoolay in allaha ilahay caza alif aday wajala winadi xarama huwa ilahay may xarimay cala alardi arada korshe may kuxarimay ajisaad alambiyaay ambiyada ilahay jismiyaalsho kuxarimiy kolka may baaliyo mabaama kor mataabada kortua rawa ambiyada ilahay oo dhan saas ay rawahu abu daawud biisnaadin saxiix wacan aws ibni awsin radi allahu tacaala canhu qaala aws may kagoolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul she may kagoolay ina min afdali ayaamikum ayaamtintan fal badan ayaamta oo asbuu asbuu ayaamtiatan fal badan yawma aljumcati jimaa maalinteed waay maalintaas jimacaas ba asbuucn fal badan sabta ku bilaaw ilaa jimaa lakudeeraw maalinta jimaanka fal badan faktiruu badiya weri rasuulka sala allahu alayh wasalam aleyha korkay badiya min asalaati sala badiya fi fi yawm ljumcati jimaa maalinteeda salagay badiya may welay fa ina salaatakum salaadiin yani macruudatun tilabandhikaw aleyha korkay limbandhike iblo hatiisaliya yalyare walin bandhike wa okalu asaxaabtum ereni ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo wa kayfa sideeba yaabwa tucradu labandhike salaatuna una salaadana lambandhike calayka koka lambandhike walhaalga garantaada baaliyowti yani sirta ramiman nagati yani wa kay ramim maylare lafta marki onayo arada eanta marne oo reed hoosadan goba toob hataa arada kakalsamaas bubu nagalaaso taasa lere mana adoo saas nagatay yani waa kay saas nagatisa lakin gabandhi kawreed qaala nabiyna may kagooley yaqul ibnu aadam ibnu aadam may kagooley balayta balayta kagoolow baliyoti baliyoti araw mer kale balayta balayta araason jarsalamku alasada soolea balayta baliyoti alaw qaala nabiyna may kagooley saas may mabaliyow in allaha tacaala ilahi caza gaalib haday wajala huwa lawinali xarama huwa ilahi may xarimay cala alardi arada korshe may ku xarimay ajisaad alambiyaay ambidi jismiyaalsho kuarimiyo maama korto kolka aradan tan dasidka laanto laakin ambidi ilahay jismisho maama korte lay kolkan sekbaliy way wa maama soba saasa rasuulka cadey sala allahu alayhi wasalam rawaama yuray wacdeedka abu daawud biisnaadin saxiix kolkan wali bandi kasingarilay rasuulka sala allahu alayhi wasalam inilkasali reed maalintaas imaade ya cadeyskana tus yahay waan abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala faididinadlehkinagdaas oo may lilay may wali xadiiskati man sallaa caleyhi salaatan sala allahu alayhi biha cashran wa tumong yani harinto tumongoob lakeri faktiruna lakeri faktiruna walkeri badiyaawa lakeri kalku wal badiisa toob faydidi rasulkana walan bandike adin hakaderasakinaglaasoa وan abi hurairata radi alahu taala anhu qala abi hurayra may ka golay qala rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasul she may ka golay raima anfu rajulin rajul san shay ye araawi dukirtu an lihusay cindahu cinda rajuli rajulka dis magaagailakakaadi oo falam yusali insalini alaya korka insalini dullaweri kamusige qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka goolay raima mayba araaway anfu rajulin rajul san shay araaw ey lasika dhegi wa birakami wahuwa turaab rakaamka may lea turaab ey dalla waxtakiraw maanaa carabta shaanisho ma iya wafkun yani bin aadamka wijishay meelanka sharaf badan warta wijigu ashraf lbadan alwajhu wa bedinka meelan sharaf badan wijigu saas daraadi ofko wala kasihaysadan wejigaas asi kadifaaca lahay kadadaali masalan oo yani hubnaashidan kahormarisiye wejigaas karka saare hoban suurtawaas oo karkan suurtagaiasodere wejigaasa ilaaliya mana ashrafulbeden wejiga insharaf badan kolka wejigi saas haay ofka hoob afka langiliyo wejiga insharaf badan sanka dhulka langili dulumerinkahosaysiyo mana kolka yani wa kay san shay araawaytore saasu mana dula hidula weylangijeed arsasaasa gofto iblow sanjee dulkagili ole dulaawi mana saasaan jeeda may wala meri ashrabtahay tiboo dulkagili dulaawi mana qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam saas daraadiye wijigaas saasan sharaf badan lan kale oo dhullon saaro majar alla subxaana wataala maahin of kale lan sajuudo kor majar wijigii sharafka badnaaye dhulka la saare ilahay dartisa la saare adoomnimo ilahay dadka adoomaysadi yani tawaalucna meerinka hoosaysi bedinka meeri in sareeye in sharaf badnaayo dhulka degdi ilahay an tawaalucay lan kale saasun weel goron majar qaala rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul she ka goolay raima anfu rajulin rajul sansheeye araawiyo rajul sansheeye araawaytulaawi mana khasaari lan kusuge zukirtu ana lii husay cindahu cinda rajuli rajulka absis magaasha li magaagay la husay magaagay lahakaadi oo rasuulka magaashay lakaadaw dheegi sala lahu alayhi wasalam oo falam yusali huwa rajulkaaso insaline calaya korka insalin kan usugeedulaawi ar rasuulka sala lahu alayh wasalam agiro agiroowe dala dhulaawi waftakara xaqiira nagday laliidado nagday dhulaawi wa hahay ah, xadiiskana rawahu abu daud may wuriye yani rawahu tirmidiy xadiiska wuriyo gaala tirmidi may xadiisun hasan wacanhu an abi hurairata radi allahu taala anhu qaala abi hurayra may golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may golay laa tajcalo n weelen gabri gabriga ciidan ciidan kuweelen wa wasaluu saliya calaya korkay kasaliya may weelay fa ina salaatakum salaadin tablugu hiya salaada deerasaniyan deeras xaytuma haytu kuntum meel al meelisin rogdan oo diras rawahu abu daud biisnaadin صaxiixin yani anhu an abi hurairata radi allahu taala an qala abi hurayra may koolay qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may ka koolay laa tajcalo n weelen qabri qabrigen kuweelen ciidan kal ciidi ciid oo kalen kuweelen wa ciido mayba sanadkiibaha sooka oo kale waktiyaala lagobade saas oo kale kolkun gabrigii kay waktigoo kahoyasaan saasan weelen an weelen laa tajcalo gabri weelen ciidan kal ciidi ciid oo kalen kuweelen wa sin oo meri rogdaba wasaluha saliya calaya korkeen ka saliya rasuulka sala allahu alayه wasalam may walay fa ina salaatakum isin salaadin tablugu hiya salaadiyeede derasaniani deras haysu kuntum meel ale meeli roogdan goli gabay meelba isin roogdan badi bahar meeli isin roogdan hay derasel aw hay saliyale rawa ma yuray xadiiska abu daawud biisnaadin saxiix wacanhu an abi hurayrata ana rasuul alahi sala allahu alayه wasalam qaal rasuulka may ka goolay ma min axadin axadun axad majarminta zaaidua ma min aad tuzaad ala nakirati manfiya ma min axadin aadn aad majar axad kaasoo yusalimu salaamaw calaya ana korkay salaamaw majar ilaa rad lah ilaahay radiye calaya ana korkay radiye ruuxi ruuxi radiye hataa aruda ilaa ana kuradiya alayhi ala aadi aadki korshay asalaama wa axad ha i salaamaw majarori rasulka sala lahu alay salam ma min axadin yusalimu calaya korkay salaamaw majar ilaa rad lahu ilaahay radiye calaya ana korkaya ruuxi ruuxi ha xataa aruda ana ilaa an kuradiyaayo alayhi al aad aadki korshay asalaam aad asalaamu alayka ya rasuulalahi ayra salaam majar ilaa anin ruuxa ilaahay radiye naga eri rasulka sala lahu alayhi wasalam fawama yurey xadiska abu daud biisnaadin saxiix waan aliyin radi alahu taala anhu qaala ala may ka golay qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasuulki may ka golay albakilu bakil kamil e mayb man of waay dukirtu ana liihusay cindahu cinda man manka ka dis nagaaga ilaa ka qaadi oo reed falam yusali calaya korka insalin kaasa bakil kamil rasul albakil bakil kamil alkamari bakil kamil bakilnimadis walkala dhimanaynmayb wa man way dukirtu ana li husay cindahu cinda man manka agdis magaagay lahusay lahay hadalkaas oo reed falam yusali huwa axadkaasun saline calaya korkeenka salin kaasa bakil rasul sala allahu alayhi wasalam rawa lbukhari watirmidiy tirmidi yahu xadiiska wuriye waqala tirmidi meray xadiiun hada xadiiun way xadiiskaas xasan darjisan sain saxiib saxiix wacan fudalata bna cubaydin radi allahu taala canhu qala fudal may ka gole fadala sami samica rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahay rasulsha iya dheegi rajulan rajul iya dheegi rajulkaas oo yadcuu fi salaatihi salaati rajuli rajulka salaadisku do-aysadaw rajulkaas oo lam lam yamjid lam yumajid illaha tacaala ilahay in sharafna walam yusali insalina cala nabiy nabo korsheen kasalina sala الlahu alayhi wasalam faqala rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahay rasulsha mere cajila hada kan deg deg sidi uma daca nabiy naba un weerayu rajulki faqala nabiy law lirajuli aw ligayri ayri rajuli rajulki keyrkamay ngarayo idaa sallaa axadukum axadkin hadii onayaw tukdaaw falya duaayaw idaa sallaa axadukum axadkin hadii ilaahay tuugaaw sala asalaatu lugatan aducaati hay falyabdahi bala bilaaway bitacmidi rabii rabi laxadi axadka rabi shay maxadintiska bilaaway subxaanahu rabiga dahisnaaday wasanaa faalaka binaaway aleyh alalahi lafaaliyaw uma bacda dalika marki ilahay ka yani macdi bacdishe yani wa kay yusali saliye cala nabiyi nabo korshe ka saliye sala lahu alayhi wasalam uma yadcuu tuugay allaha tacaala bacdu bacda dalika bima shaa wali fadaw ilahay kutugudoy markaas wa adtasana nando aysade wa can fudaalat bni cubaydin radi allahu tacaala canhu qaala fudaala may ka goolay samica rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsha dheegi rajulan rajul iya dheeg rajulkaasoo yadcuu duaaysadaw yadcuu ala mariso yadcuu ducaaysadaw fi salaati salaati rajuli rajulka salaadis latiya ka ducaaysadaw rajulkaas oo lam yumajid lam yumajid illaaha tacaala ilaahay insharafna oo ilahay ngmaxdiina insharafne alxamdulilah watanaa lilah walban arne ilahay insharaf oo kowtuku ducaaday kubilaaw ilah hangsilay kubilaaw rajulkaasa rasuulka sheegi maylfade yani inti ilah hangsi ad eraas adunya aakir khair walidugdaas n horeyt marka n horeyt orta ilaahay amaan alla subxaana wataala amaan may welay amaan alla subxaana wataala antisa jeeli may daliilin a usubay samaani alla subحaana wataala alxamdu lilahi ladi tan lay subحaana aladi asra bcabdihi layla usubay samaana alla subحaana wataala kolkan wal amaane alla subحaana wataala marki la amaano bacdishe oo rasuulka nalakasali sala الlahu alayhi wasalam rasuulka dacwadii lanki diintan dada deersiyey oo yani una sababninkanaga ana deersiyo usul yani ilahay badi la amaan usul walka saliya rasuulka sala الlahu alayه wasalam kabacdireed walifadaas markaas atugadaasureed say rasuulka maalinto may dheegay rajul oo doaaysada fi salaati salaat rajul rajul salaadisartiya kadoaaysada lam yumajid huwa rajulka insharafnay allaha tacaala ilah inwinayna insharafna walam yusali huwa rajulka insalinay cala nabiy sala allahu alayhi wasalam naba korshen salin faqala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki may ka goolay cajila hada kan degdegsadi kan doaadis degdegsadi ari sidii doaada laka aqbala lahaay doaada mustajaabadi weli ma eedn rajeeye marki aadaabtas laang maro oo alla subxaana wataala laha amaano rasuulka laakasaliyo kabacdi reer walitoogadaas reer lankin hada degdegsiya rasuulka cajilaadakan degdegsidi uma daca nabiy naba n um weri rajulki faqaala nabi law lirajuli rajulki may ngaray o ligayri gayri rajuli rajulki keyrki may ngaray idaa sallaa axadukum axadkin hadii oonayaw duaaysadaw axadkin hadii duaaysadaayo ilaahay toogaw falyabda axadkay bilaaway bitacmidi rabi rabi axadi axadka rabi shay macdintiska bilaaway subxaanahu rabag dhaybsanaadi watanaay wabitanaayi faala bilaaway aleyh alalahi lafaaliyaw uma bacda dalika yusali huwa aad karsaliye cala nabi nabo korshay kasaliye sala allahu alayhi wasalam uma bacda dalika edo toogade allaha taala ilahay tooge bacdu bacda dalika markaas bacd bima walaagi shaa huwa aadka doonaw ya ilahay katooga dunya wadunya addunya aakir walifada markaas ilah warsade sawaama yure adis kabuda watirmidi wara watirmidi nure qala tirmid mere xadisun hada xadisun waay xadiskaas oo xasanun darjihiis hasan saxiixun o saxiixun wa can abi muhamadin abi muhamed mayl kuriyay magashi kacb ibni cujrata radi allahu taala anhu kala kac may kagoolay karaja may bahay calayna korkaaniyo annabiyu bahy sala allahu alayhi wasalam rasuulka korkaana kabahy wa fakulnaa unmerna ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo kad aclimna ogaani kayfa sadeeba nusalimu nsalaaman alayka korka nsalaaman ogaaney fa kayfa sadeeba nusali nsaliyaan alayka korka nsaliyaan siiyaalki odhay wasiya wasiyaiha maydisara wa bacda siyaiha siyaalka rasuulka nsaliya baclo kumidena kaadan eri baclo gulibtin kasol badnaysaningaadisha yani an ubay ibni kah ubay abi abi abi muhamed kacb ibni cujrata radialahu taala anhu qaala may kuwala kacb karaja alayna korkaani anabiy nabaga bay sala allahu alayh wasalam fakulna mena ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo gadaclibna ogaanay ha kayfa sidee baan nusalimun salaaman calayka korkaan salaaman ogaanay fi tashahudi baka ogaanay yani assalaamu alayna assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat llahi taas ataxiyaadka baka ogaanayo ilahayna lamwal haadana amri saluu wasalimu wa deri kasaliya waana salaama kalku salaamati waa ogaanayha assalaamu calayka ayuha nabiy bu aha fakayfa nusalli calayka saligan indimada kayfiyan kinsaliyan fakayfa qaabme kayfime nusalli naxnu nusaliyan calayka korka kayfime kinkasaliyan qala lmustafa sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulkina kagole golo dhaha allahuma salli ila aakiri dhawre ibrahimiya lere sawsiyaas diiyaalka tanfal badan waa rasulka saliy allahuma ya allah aleyo laagaabiyo waaka iskubinaaltila sala allahu alayhi wasalam tan lilayu meel kasta yani sala allahu alayhi wasalam lilayu laakin tan isaliyer salaadirafi golo dhaha allahuma ya allah aleyo sali naxariis cala muhamadin nabiy lahi muhamed korsheeg naxariis wacala ali muhamadin muhamed helsheeg naxariis kama salayta sinka naxariisa ala ali ibrahim ibrahim helshinka naxariisa inaka ilah xamid maxmud alil madiy yes majid sharaf le yes allahuma ya allah aleyo barik ilahu barakey ala muhamadin nabiy lahi muhamed korshay barakey wala ali muhamadin muxamed helshay ilahu barakey wakama barakta sidin barakeytay ala ali ibrahima ibrahim helshay barakeyti inaka ilah ada xamidun xamidun ali ing maxdiyayo lioliha ing maxdiyaw yes majidun sharaf le yes way xamidka lama kakooyase facil o bimacnaa faacil iyo facil o bimacnaa mafcuul lamadgo binaawi kolka xamidun faacil bimacnaa faacil hoo berta inaka alxamidun xaamidun bimacnaa faacil faacil bimacnaa faacil markaas inaka alxamidun xaamidun ali ing maxdiya yatiliya liyaay awliyadiis ing maxdiya ali lanki daaca samaysado ilaahay ing maxdiya injaaziya mana maji yani xamidun bimacnaa ami faacil bimacnaa faacila kueln hadii faacil bimacnaa mafula kuelon xamidun maxmudun markaas xamidun maxmudun ali lang maxdiya yeesa majidun sharaf le yeesa waay allahuma yani saas haysada ikasaliya rasulka متفق عaليه hadiskana متفق way riوaayaadka badintan riوaayado hadda maya marisidi riوaayada datamahagilida inaka xamid majid hadin gadaalmay kushanta inaka xamid majid riوaayo halsookale inaka raasonyanjartley saninkoy doonta yani wa kay wacnabi متafق عaليه siikadii kolku siikadii rasulka lankasaliyaay tan oo kale kumide متafق عaليه siakte bacdo kumid ersha badiyin siikiyaalka rasulka lankasaliya taa kumid e an yani wa kay an nabi mascudin الbdri رadi الlahu qala abu mascuud may ka gore atana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulka iyo ninkoy walhaal nacnunon fi majlisi sacd bni cubaadata sayid lkhasraji nimankii reer madina khasrajin laelahay oo fi khasraj khasraj siidsolankihay sacd bin cubaada fidhishay inoo roogno rasuulka ninkoy meel oo sacd bin cubaadata sayid lkhasraj fidhi ya rasuulka ana maray ninkoy faqala bashir bnu sacdin bashir binu sacd lah bashir binu sacd may ka golay lahu lirasuuli rasuulka mayngaray sala allahu alayhi wasalam amarana allahu tacaala ilaahay mayna amray rasuul allah an nusaliya ininu salino calayka korka kasalino ilaahayna amri amar ilaahay kufuli hakufuli hu ininu kisalin ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo kayfa sadeebanu fa kayfa sadeeban nusali nacnu ununsaliyan calayka korka ilaahay mayna amray ini kisalino korkaada na amray lakin kasaliyana na baro fasakata rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay aamusi ah, xataa tamanayna ilaa kutamanino anahu anahu ana bashir bashirba lam yasal huwa bashiran suaane hu arasulan suaalna kutaman may horta un warsaday ilaa una ku erno iyo rasuulka aamusnaadi xataa tamanayna ilaa kutamanino anahu ana bashirba lam yasal huwa bashiran suaane huwa nabiyan suaalna kutamanin may tamaninay fadnay inusan suaalna tamanin may in suaal suaalnaba faylahayse ilaa una saas ku erno rasuulka shabakaadi uma bacda dalika qala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulkimay kagore gulu daha allahuma salli allahuma ya allahu alehyo sali naxariis ala muhamadin nabagila macadbadin naxariis waala ali muhamadin muxamed helsi korshong naxariis kama sidii salaytan ka naxariistay ala ali ibrahima ibrahim helsin ka naxariist wabarik ilahu barakey inaka tihoda ilgiliyahay riwaay kalo siiaad badinynobda tangna siiqado innaka inaka amidunta lagiliyahay hadu malgiliya reed laylan wede wabarik ilahu barakey ala muhamadin nabilahi muhamad barakey وعلى ali محamadin محamed helsina barakey kama sidii baraktan barakeyta cala ali ibrahima ibrahim helsin barakeyt inaka ilah xamidun maxmudun alilan maxdiya yaka majidun sharafle waaswa wasalaamu salaamtana kama kad calimtum sidiisin ha ogaaten waay sari rasulka sala lahu alay slam fi tashahudi wa ataxiyaad kala ka ogaad asalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullahi wabarakatu may yani gabal ha ka ogaadi taas salaamtiisin ba ogaaten salagana sudu wa rasul wasalaamu salaamtana kama sidii oo kale waay kad calimtum isin ha ogaaten inta laak ogaad fi tashahud rawa muslimun muslim iyo wacdii kuriyey waan abi xumaydin saacidi radi lahu tacaala canhu qaala abu xumayd may kagoolay qaaluu asxaabtu maren ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisi o kayfa nusalli naxnu unusa nsaliyaan alayka korka nsaliyaan asisirnagda qaala nabi no may kagoolay gulu dhaha allahuma salli kolka siikiyaalka badin ogda oo dha firi risiikado haydi inaka amidun markola dhahgeliyaay hadana tanlamaad hadana inaka malgelin reelelfusheeni haddana siikado kale waako olo dhaha allahuma ya allahu aleyo sali naxariis ala muhamadin nabilahi muhamed naxariis waala azwaajihi siio waako walakii waala azwaajihi azwaaji muhamadin muhamed zawjaalsa ilahu naxariis waduriyatihi waala duriyatihi duriyati muhamadin sala allahu alayhi wasalam nabilahi muhamed yani awlaadisna ilahu naxariis kama salayta sidinka naxariistay ala ali ibrahima ibrahim elsinka naxariis wabaarik ilahu barakey ala muhamadin nabilahi muhamed ilahu barakey waala ali azwaajihi azwaaji muhamadin nabi lahi محamed zawjaalsa ilah barakey وعlى duriyatihi duriyati محamadi محamed awlaadisna ilah barakey kama si baraktan barakeytay عlى ali ibrahima ibrahim elsin barakeyt inaka inaka ilah xamidun xamidun alih macdiya yat ama xamidun maxmudun alilang macdiya yat majidun sharaf lewa siinka saliya rasul sala allahu alayhi wasalam mutafaqun caleyh xadiskana mutafaq waay kitaab ladkaari hada kan kitaab ladkaari digriyaaliyan kitaabey wa kitaab ladkaari dikriyaaliyan kitaabey oo alla subxaana wataala lootaw baabu fadli dikri dikri fadlishayan baabey walxasi baab lxasi isbooriyayan baabey aleyhi ala dikri dikri lisku boori baabu fadli dikri dikri fadlishayan baabey walxasi baab lxasi isbooriyayan baabey aleyhi ala dikri llahi tacaala ilahay hosiya lisku boori qaala allahu tacaala ilahay may kagoolay wali aayaat o dikri sheegayan iyo wal kutaab lahi wala dikru llahi ilahay dikri sheye akbaru win ilahay dikri shey walkas kusaraywa wala dikru lah ilahay dikrishaye akbar win ahay ilahay dikrishe winan badan walkasug win wa waqaala lahu taala ilahay may kabolay fadkuru husa ni ani husa adkur anin husay kumising sun husay o alla subxaana wataala ka husay i husa kaley mana alla subxaana wataala fadkuru husa ni ani husa adkur an ani husay kumising sun husay waqaala lahu tacaala ilahay may kabolay wadkur hus nabiy llahi muxamado rabaka rabaga hus fi nafsika nafta fisha kus fi siri mana sirfisha ilahay kus talarcan mutalarcan alataki talaruca ilahi intalaruca adoo ilahi intalarucas ilahi usua wakifatan wakaifan halataki obsada ilahi us wadun aljahri jehl sokadid sirna ilahi gos yani calaniyatan iyo newa sirnan lamadaba min alqawli dun dun aljahri jahri sokadis oo min alqawli goole gool jer hoosa ku jerna ilahi gos emeusaal fi lgudu wahiraabti wala asaali galabyaalki hos waay walaa takun an haatoy sadab an haatoy min algafiliina an hilmaansano oo an dikri lah hilmaansan an nagato nagatoy hanasaynafayle anhaatoy saasay sali a kolkun rasuulka sala allahu alayhi wasalam yala marahay unadongalinninjeeda rasuulka haafilmahayn fii kuli saacatin ilahay dikri sheeka mashgulsanaay kolkun yani unilininlijeeda ilahay usa marna ilahay husiyen hilmaante markasta galbaga ilahay kajarolan bahaji mana fi kuli lamxa yani wa kay bri ilbrigsa kasta ilahay galbagan kufaarog nagane dareesiya fidhiidaaba ilahay ustolan bahayi mana ilahay usibadi tan ilahay naley mana walaa takun min algafiliin fi kuli saaca hada bilguduwi walcasaali alabri wadkurus rabaka na ilahi macmad us fi nafsika nafsa fise kus fi siri mana sir fise ilahay kus talarucan talarucan mutalarican haalataki talaruca o wal xaaleyler xaalad yani maybuaha yani mushtaglay nagdaasi xaalad sidiye isinka xaalad ee mushtaglay misdir mal xaaleya misdir obla xaaleyler mushtaglay likaawile markaas talarcan haalataki talaruca ay mutalarcan wakifatan wakaifan haalataki obsada wajuna jaari sokadis ilahay koos min alqawli goolne bilguduwi hiraabta ilahay wasula asaali galabyaalkin asilin asal lakajamiwa galabyaalkin ilahay yani carabtay shaanisho ma ina yugayiduna shaya wayuriduna dawama lere carabtay shaanisho may bua shaya meerkihiraayan waana dawama ang lijeeda kolkan galabti yeeraan waana daa'iman an lijeeda sidii hangu qur-aankana may bua ala lisan lcarabiya ilahay kadigi sidii qur'aanki balaagadi oo yani carabtan hadalaasi iya qur'aankin ilah kadigi kalku hilaabti galabti shayga ulsheli sheege aakhir shayni wal sheege kusudhon reeda kaa kale yani daa'iman aln ma hilaabti galabti lame daa'iman u mana ahi hibilow hilaabti galabtab inkooye yani markas inkooye masalan saaso carabta shalisho saaso hadalsho fadhisan kalkun tiyadahay reed hilaabti galabta la sheegi shaygi walgayidi laakin dawaama aln daa'iman bilahi usaa mana bilguduwi hilaabti walaasaari galabyaalti daaiman ilahay husa yani wadkur hus daaiman waay bilguduwi hilaabti ilahay hus walaasaari galabyaalti hus aasaal aakir lail waay bukratan maylanijeed yani wa kay igudwatan lamadaba maylanijeed hilaabta lanijeed galabtan yani wa kay taaso awal nahaar wa waasilanna aakir nahaar walaasaal jamcuhu aasaal jamcu asila mufradka asilin aasaal laka jamc walaa takun an haatay galabyaalkan ilahay hus daaiman ilahay hus le walaa takun an haatay min algaafiliina an moogo ilahay hilmaansan digrisha hilmaansan an haatoy ay waqal kolku mar bad dareeraas fadiid kulli welib yani waa kay digrida yani meelmalka gayim afcaali kale oo ilahay lakacaabudo meela lakagaydi salaada meela kagayinanta soonka meela kirinyi xajka meela kirinyi zakad meela kiranta laakin digriga meel makirin mutlaq wa fi lqiyaam walqucuud walirtijaac daa'iman wedlay mana sida ayada kale ninsheena doon yani waa kay masalan qiyaaman waqucuudan وacalaa junubin tililahay oo kale daa'ima walwadeelays wadkur llaha ilahay usa kaiiran weli tiri malan reeb kaiiran silanga reeb wadkur llaha ilahay usa kaiiran dikran kaiiran dikri far badan lacalakum isin laydan siinka jarteer ala subxaana watacaala lacalakum tuflixuuna sin liibantaan likay tuflixuuna si oo falaax antirsan falaax may leley wal wali ad ka dhibawna kubadaad wali ka anfacawna hel wali ad falaasin ad hel taasa falaax liiban lere lacalakum ay xaqiiqikatina tuflixuuna ini guulaysataan oo liibantaan faqaala dikr ilahi filibane waqaala lahu taala ilahi may ka golay ina almuslimiina muslimiinta o migalke walmuslimaati muslimaatka bilante hawe ilaa wadakiriin lafudera red ilaa gawli gawli lahi taala ilahay golsinta lafuder wadakiriin ahaan migalke o ilahay usaayan wadakiriin ahaan usaayan allaha taala katiran dikran katiran dikra fara badan soondong male katiran dikran katiran wadakiraati bilante ilahay usaayan katiran laye acad allahu faydidi maynalaas acad allahu ilahay mayn diyaariyey lahum liakirina wazakiraat ilahay ma indiyaariyey limuslimiin muslimiin muslimaadkaas kuli ma ilahay indiyaariyey makfiratan dembe dhaaf ya ilahay indiyaariya waajran ajar ya ilahay indiyaariy ajarkaas oo cadiiman wiin walilahi cadiim soo cadiimay cadiimka tilmaamin wal wiin waajran a ilahay indiyaariy ajarkaas oo cadiiman wiin waqaala lahu tacaala ilahay may kagoole ya ayuha aladina aamanuu ahay kuwi iimaanla kuheliyo udkuru husa allaha tacaala ilahay husa dikran dikr husa dikrigaas oo sifisoonglahayne far badan ilahay usa wasabixuu dahirahu allaha taala ilahay dahira bukratan hilaabti waasilan galabti ilahay dahiraw daa'iman mana daa'iman ilahay dahiraw walaayaatu aayaat aayaadkaasoo alwaaridaatu ha orooren fi lbaabi baabi dikri llahi taala ha orooren katiiratun ti badan oo macluumatun loogi waayo an abi hurayrata kolkan dikrigi badin yaaha may kumide waay digri wali kumide waa kowal kumide sheeg sheekh waan abi hurayrata radi allahu taala canhu qaala abi hurayr may ka golay qaala rasuul llahi sala allahu alayhi ilahay rasulka may kagoolay kalimatani lama kalim kalimatenkaas oo kafifatani fodfodod cala lisani lisaanka korshay kafodod kalimatenkaas oo kafilatani olos fi lmisani misanka kiyamana kaolos kalimatenkaas oo xabibatani lijeeli ila raxmani cinda raxmani alraxman agdisa kajeeli huma kalimatenkaas maybua subxaan allahi wabixamdihi subxaan allahi lacdim lamadaas kalimu mana mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq oo yani la weelo kalimatani habarun mukadamun lakuweel subxaan allahi wabixamdihi subxaan allahi alcadim mubtada lakuweel icraab hoob lakasaw taasna yani jarta mana subxaan allahi wabixamdihi subxaan allahi lacdim he kalimatani lama kalim waayo kalimaten kasoo kafifatani fadfadod cala lisaani lisaan korshi ku fadfadod takilatani ulos bilmisani misan fishay ulos misanka qiyam yoba kuweyangali ulos xabibatani maxbubatani lijeli ila raحmani inda raحman ala raحman bismilka jeli huma kalimateynka maybo subxaan allahi wabixamdi subxaan allahi ilahi adaysan wabixamdi xamdilahi ala maxdintiisa lgab subxaan allahi ali adaysan ali alcadimi winay sinler mutafaqun aleyh dikrig ilahi kumidad wacanhu an abi hurairata radi allahu taala anu ala abi hurayra man gori gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she may ka gore laan aqula ana kagool subxaan allahi walxamdu lilah walaa ilaha ila allah wallahu akbar sa kagool bes aye axab ljilan badan ilaya ilayanantike min maagi linkujelan badinyi dalacat shams idi dalata aleyh ma korshay dalatua addunyo oo dhan idi korshay lakadalaasmaylkajeel addunyo addunyo damaantiya may linkujelan badinyi alay rasuulka sala allahu alay wasalam hal sookalay subxaana allahi alxamdu lilah walaa ilaha ila allah wallahu akbar aler intaasa linkujelan badinyer qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahay rasulkimay kagole laa naqulana kagool subxaana allahi ilahay barisa macnaagana dareen tasaanko walxamdu maxad kamil lilah ilahay an sugnaadi walaa ilaha ilaha kalmajar ila allahu ilahi may wallahu ilahi basaya akbar win antan anakagooriye ahabulijeelan badanyilaaanti ke mimaagilinkujeelan badanyi dalacati shams iridalata aleyhi ma kursi addunya laylangujeel kiri wali korsheka dalata addunya waay addunya oo dhan maylinkujeelan badanya adkaartan desa altookan er taasalinjeelan badanyi waay der rasuulka kiimidiya i fadiladiya rasuulka oga yani ogi korka uniya niburarijahay addunya dhon hana kufadli kufaylew waa muslim muslim ya waa diis وanhu an abi hurayraa ana rasuul lahi sala lahu lay slam qaala rasulka may golay man gaala lanki kagool laa ilaha ila اlah waxdah laa shariika lah lah lmulk lah alxamd hu cala kuli shayin kadir si lanki kagool fi yawmin mia mara boqol tooka kagool kanat mayn sugnaadase lahu liman mankaas mayn sugnaadase mayn hadase ciidla cashiri rikaabin tuman odoomo hureeyawshe wakutiba lahu liman alang atugay miyatu xasanatin wamuxiya gol tire canhu amaan manki jel kutire miyatu sayiatin al kutire wa kanat hiya kalimaadkaas lah liman man haadas xirzan dhorow min ashayطaani shayطaanka kudhoorsada an haadas yawma fi yawmi dalika kaas xataa yunsiya huwa ay aad kusiganti kugalbaysada walam yati axadun axadnama lakooya biafdala kufal badan min maagi kufal badan jaas lakooy bima ila rajulun rajul maahin rajulkaasoo camila camal fale egtaal wal badan minhu mima camila walis camal fali wal kubadan camal fali maahin waqala nabiyu naomay kagolay man gaala lanki kagol subxaan allahi wabixamdi fi yawmin miyas mara kagol muxudat walhoobiye khadaaya khadaaya man mankaas jefyaalshee lahoobiye wain kaanat hiya kadaayaadka hadaate mila zabad lbacri badi humbadeeda oo kale bahaate mutafaqun aleyh adisna mutafaq a wa canhu can abi hurayrata radi allahu taala canhu ahay ana rasuula lahi sala lahu alay slam qala rasul maygo adkaarnay walaa tayamana qala rasuul lahi sala lahu alay slam ilahi rasulka maygo ala man gaala lankikagol laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulk alahu alxamdu hu cala kuli shayin qadir fi yawmin maalin dhahdiya miata mara boqol soo kakagol tirsaday ko lama sadi boqola ka gooli kaanat haadayan yani mar cadada la sheegay markaan marna cadad no sheega dikran kair wadkur laha kairan silangari oo cadadon koobne walban tirine horle inwedon faylasilay oob kalena tiran jartiyeen tiradin waa ku daliilshe boqol tooki rasul boqol tooki lanki laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah sadka goolo boqol jeey fi yawmin wat maalintoodatiya miya mara kaanat hiya kalimaadka isku gooli ma inhaadayana laho liman mankaas man hadayana ad cidla cidla bimacnaa mitlaw cidla ictaaqi cashri rigaabi tuman odoomo hurooyowkooda oo kaliyan haadeen tuman odoom lang hurooy ajarka helfadi oo kale helew mana kaanat hiya kalimaadkas may haadase lahu liman n haadase cidla misla ictaaqi cashri rigaabi tuman odoomo hurooyowkooda oo kaliyan haadaso tuman odoom lang hurooy awaabsha oo kaleele welis meelley malkareemne wa kutibat wal abtuge lahu liman miyatu sayiatin boqol sayi-a boqol xasanaadna walang abtugay way miyatu xasana boqol xasanaad boqol ajarna walang abtugay waay wa muxiyat wal canhu camaan mankisel kutire miyatu sayiatin boqol sayi-aadna wal kutire wa kanat hiya kalimadiisu aki may haadase midi wa kanat ilmiyatu boqolki may haadase lahu liman xirzan xifdan dhoorow yan haadas min ashaydaani shaydaanka ku dhoorow shaydaanna walka kudhoorey shaydaanna makadaada korankaasay wa lang ilahay magangale adkaarki gobsaday wa yawma fi yawmi maalintis dalika kaase maalintis kumilamsa hataa yumsiya huwa ay manka inti kugalbaysada walam yati axadun axadna ma lakooyaw biafdala koo fal badan mimaay kufal badan jaa laxad axadkaaso jaa huwa manka lakooy b bima maaga lakooy wal kufal badan an lakooya majarwa walam yati axadun ma biafdala koo fal badan mimaay kufal badan jaa huwa manka lakooy b bima maaga lakooy wal kufal badan an lakooyawna majarwa ila rajul rajul ma rajulkaas oo camil camal falay akara wal badan yani wa kay minho mima camila walis camal fali walku badan boqollay masuubin walku badan laba boqol sidoo lankasuubi ma lankaasay kufal badle mana qaala qaala may kaqaala nabiyu naw may kala kagolay sala allahu alayhi wasalam man gaala lanki kagolo subxaana allahi wabixamdi subxaana allahi ilahi dairsan wabixamdi ma xamdi alla macdintislagaab lanki kagol fi yoomi maalinto dhatiye miata mara boqol tooko boqol tirsuba boqol tooko gol udad wal khadaayaa khadaaya man manki gefiyaalshay khadiatin khadaayaal rijami a khadaayaa khadaaya man mankaas gefiyaalshay lahoobiye wain kaanad hiya khadaayaadka ha baate misla zabadi lbacri badi humbadeeda oo kale baate badi humbadi eedan badant humbadaas bal ekaate dambishay walhoobiye a mutafakun aleyh adisna muslim buaariy wariye waan abi ayub ilansari radi allahu taala an an nabiy sala allahu alayh wasalam qala nabiyna omay golay man gaala lanki kakolo laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lah lmulk walah alxamdu hu ala kuli shayin qadirsa kakol cashra mara sumantooknakagol kana hawaabhu hawaab man man ka hawaabshimay lami nagday kaman ka hawaabi man fog hawaabshi lami nagday actaka horooyay arbacata anfusin afar nafood weliba min walad ismaacil quraish isha ku ahaadeen horooya kumid ahaadeen mutafakun caleyh odoomanka yani waa ka odoon hadii yani odoomanka nafti shal gaalsanyin odoomanka shal gaalsanyin odooman oo carab aho e dalad weliba reer quraish eh carabtamay reer quraishanka laandheelsanaayen qure yani kuahay reer qureyshe ho ismaaciil owlaadis ho qureyshe afar odoon e odoomagaas suuku kusheenay rees hagadaday warooy sawaabki helaw oo kala hele lilay mana ah. tumantook laylankisaase tumantook meega jidku maraaso inti jaran jara kudegaaso tumantook oo kale kadhawaadaas masala man gaala lanki kagool laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lah lmulk walahu lxamd wahuwa cala kuli shayin qadir laa ilaha ila kalmajar ila lah adkareya wala kriya macnaa iskufadadiya laa ilaha ila kalmajar ila lah ilahi ma وعda منفrd hal hadi shareedis laa sharيka sharigna lah lilah ila sharig man sugnaan lah ilahay keliya yele almulku boqortooy kamile walah ilahay keliya yele alحamdu xamd kamile wawa ilahay kadir gadir ali awood waay cala kuli shayin shay kas ali awood salamki kagool cashra maraat kagool kana thawaab thawaab man man kaas thawaabsha may haadey kaman ka thawaabi man of thawaabshay oo kaliya nagade actaga huwa man kurooyay arbacata anfusihin afar nafood hurooy arbacata anfus taas oo min waladi ismaaciil nabi laahi ismaaciil awlaadi kumide yani quraysha qurayshe afar nafood oo qurayshe langhuroy oo kale tawaabshe hele waay mutafakun caleyh waan abi darin radi allahu taala canhu qaala abu dar may ka qoray qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam lian mayngaray alaa ukbiruka makin sheegayo biaxab lkalaami kalaamka nijeelan badinyi ilallahi ilahay nijeelan badinyi kin sheegay ina axab lkalaami kalaamka nijeelan badinyi ilallahi ilahi tika linjeelan badinyi subxaana allahi wabixamdihi waay ina axab lkalaami qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam li an mayngaray alaa ukbiruka makin kabraayo biaxabil kalaami kalaamkan lijeelan badinyi ila llahi ilahi intiken linjeelan badinyi kin sheegey a in sheego ina axab alkalaami kalaamkan jeelan badinyi ila llahi taala ilahi intiken linjeelan badinyi subxaana allahi wabixamdihi intaasu bes subxaana allahi ilahi adahirsan wabixamdihi maa xamdihi ala macdintislalga kawaama yuri wardiskana muslim o muslim ya وعn abi malik ashcariy radi alahu taala anhu qala abu malik may kagoolay qala rasul lahi sala lahu alyh wasalam ilahi rasulka may kagoolay aduhur isdahiriyowka shakr imani imanka nasewa walxamdu lilahi kalimada alxamdu lilahi ana tamla hiya kalimad yade buyat almisana misanka qiyamya buyat wasubxaan allahi kalimad ana walxamdu lilahi kalima alxamdu lilahi ana tamla-aani buyayan lamadaas o tamla hiya kula waxidatin sikasta buyase ma bayna asamaawaati samaawaadka todobad e walarli ma bayna alarli arada todobad e lamdatiyo iyo buyas waayo sawaabsha hadii sawaabsha miisanna weel antaasa buyase rasuulka sala allahu alayhi wasalam sawaa ma yuray adidkana muslim imaamu muslim iya weri wa can sacd ibn abi waqas